bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamadi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعin وman tabcahm bإxsaan ilى ywm الdiin ama bعd waxaan soo gaarnay halkuu yihi fasl sharط الصwm alإslaamu wاlcaql wالnaqاء عan اlxayd wالnifaas jamiica الnahaar sharط الصwmi soomka shardigiisa shuruudda soomku waa laba qaybood waxaa la yidhahaa shuruudu sixa iyo shuruud ulwujuub qofkay ku waajibaysa shuruudda laga rabo way soo socotaa fasal dambey ku iman doontaa halkan shuruudu sixa waaye soomku inuu ka asaxo qofkii uu ku waajibay ama qofkii soomayey inuu ka asaxo shuruuddan saddexdaa laga doonayaa shardu sawmi soomka shardigiisa uu ku asaxaay alislaamu islaamnimo waay waalcaqlu qofku inuu wax kala garanayo weeye wannaqaa inay daahir ka tahay weeye gabadhii can ilxaydi waannifaasi dhiiggii caadada ahaa iyo midkan umusha jamiica nahaari maalinta oo dhan saddexdaas baa laga doonayaa haddaanu qofku islaam ahayn waxba kama ansaxayo ama markiisii horeba gaal ha ahaado ama ha ridoobo hadduu diinta ka baxay ama soomka ka hor ha ridoobo ama isagoo soomanba ha ku dhex ridoobo ha gaaloobo qof hadduu gaal yahay sawm iyo cibaadatoona kama ansaxaan saa darteed shardiga koobaad u kaaga ansaxayo waa inaad muslim tahay walcaqlu shardiga labaadna qofku inuu caqli leeyahay oo wax kala garanayo wey caqligaagu waa inuu joogo ama qaangaad ahaw ama ha ahaanin ilmuhu hadduu mumayis noqdo oo xilli uu wax kala sooco gaadho soonku waa ka asaxaya hadduu wax kala garanayo laakiin ilmaha aan tamyiista gaadhin in waxba kala garan iyo qofka waalan iyo qofka intuu waayeelay caqligiisii tegay ee isku dhex yaacay ama sabab kale iyo xanuun kale u tegay isna mukalafna ma aha soonna ka asixi maayo saa darteed haddii la yidhahdaa majnuunku ha ha soomo nin majnuuna soonkiisu maba asaxaba cibaadana kama asaxdo wanaqaaw inay daahir tahay buuye gabadhu can ilxaydi wannifaasi gabadhu hadday caado qabto ama dhiig umula ay leedaho jamiica nahaari maalintoo dhan waa inay daahir ahaato daqiiqad ama ilbiriqsi maalinta ka mida ah. hadday caado yeelato ama umul noqoto soonkaa maalintaa uma jiro hadday daqiiqada u dambaysa qoraxdoon dhicin wax yar ka hor caadadu ku dhacday soonkaa waa burayaa hadday umushanay soomanaydna waa burayaa marka gabadhu waa inay labadaa jamiica nahaari maalinta oo dhan waa inay aahir ka tahay nabigana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi rufica alqalamu can alaaثa saddex waxba lagama qoro oo qalinka ilaahay ka kor yeelay can ilmajnuuni xataa yacqil qof waalan ilaa wax kala garto wa can isabiyi xataa yaxtalim ilmaha yarkaa ilaa uu qaan gaadho wa cani naa'im xataa yastayqid qofka hurda ilaa uu tooso marka majnuunkii waajib kuma aha kamana asaxdo walaa yaduru dhibi maayo annawmu hurdo almustaqriqu camimay maalintoo dhan cala asaxiixi sida raajixa ah. qowlka raajixa madhabka bayna alasxaabi wujuuhdooda aadka u xooga badan wuxuu leeyahay qofka haddii uu seexdo oo maalintoo dhan hurdo soonkiisu waa asaxayaa sababtoo ah waa mukallaf qofka maalintoo dhan haba hurdee haddana waa mukallaf oo khitaabkii shariicadu ahal buu u yahay qofka halmaansan buu axkaamta qaar la wadaagaa soo xadiidkii maahayn man naama can isalaati aw nasiaha qofkii ka seexda ama halmaama falyusaliha idaa dakaraha markuu xasuusto weli takliiftii kama dhicine salaaddii way dul saaran tahay laakiin dib buu ka samayn doonaa hadduu halmaamay ama hurdo isku xukun baa la siiyey qofka wax halmaansanna waa mukallaf soonkiisuna waa ansaxaa walihaada hurdadu halmaankay shabbahdaa sida halmaanka soonkugu asaxayo bay hurdadana soonkugu asaxayaa halkaasay yidhaahdeen culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen shaaficiyada ah haddaad maalintii oo dhan huruuddo soonku kaa asixi maayo qof miyir la-abaad tahay maankaagiina ma joogo sidii qof miyir beelay maalintoo dhan oo mas'aladeedu soo socoto baanu ka dhigaynaa hadalkaa ragga qabay kan kalaa ka madhabhaan aad ugu xoog badan oo madhab ahaan waa daciif laakiin waxaa ka mid ahaa fuqahada shaaficiyada ibnu surayj iyo abuayib ibni salamata abari iyo abu saciid اlstakri iyo iyagu ariiqaasay mareen khilaafku fi lmadhab waa daciif walidaalikuu ku cabiray cala asaxiixi oo alasaxi kuma dhihin waladharu sida raajixa aqwaasha imaamu shaafici ana aliqmaaa miyirbeelku miyir laa yaduru dhibi maayo idaa afaaqa hadduu miyirsado laxdatan ilbiriqsi oo min nahaarihi ka mida haddiiba miyirbeelku hurdadii waxaad tidhaahdeen ma jebinayso soonka laakiin miyirbeelkii ka waran qofku hadduu doorsoomo oo miyir beelo oo miyir la aado ka waran wuxuu yidhi labaynuu kala qaadi in la kala qaada maxaa keenay waxaa la yidhi aynu qiimayno hurdadii ma jabisaynu nidhi junuunkiina iyo waalidii dhabta ahaydna soon kuma ansaxo miyirbeelku hurdadana waa ka weyn yahay waalidana waa ka sokeeyaa miyirbeelku waalidana waa ka fudud yahay oo qofka miyirla qof waalan ma aha dhinac buuse ka shabaxay oo caqligii ma joogo qof hurdana ka culus oo qofka hurda jagcad laga siiyo uu baraarugiye kani ma baraarugayo maadaama uu junuunkana ka sokeeyo hurdadana ka weynyahay meel dhexdhexaada axkaamtiisa inaan geyno waay walidaalika idhi aan tafsiilino oo aan kala qaadno qaybna hurdadaynu raacin qaybna junuunkaynu axkaam ahaan raacinaynaa haddaynaan saa yeelin oon hurdada wada raacinnana farac asalkiisii ka xoog badan buu noqonayaa haddaan junuunka wada raacinno marmarka qaarkood uu miyir qabana de waxaan ka dhigaynaa mid daciifa baa mid qawiga raacinaynaa saa darteed baan iqmihii miyirbeelkii labaynu u kala qaadi qaybina hurdaday u eg tahay qaybina junuunkay u egta saan u kala qaadnaa marka ma miyirsaday marna maalinnimadii mise miyir la-aantiibay maalintii iyo dhammaadba ku martay hadday miyir la-aan maalintoo dhan ku marto alaleeha majnuunka xaggiisu u xoog badan yahay caqliba uusan jirin maalintaase xagga raaci haddii uu soo yar miyirsado oo mararka qaarkood soo yar toosana alelahay nin hurdoo soo toosay sidii ka dhig nin waalan marna ma miyirsadee mar hadduu yar miyirsado hurdadaa laga soo yar toosaaye hurdada raaci shabahu saasuu u kala egyahay yihaahdeen khulaasadu maxay noqotay murtidu waladharu sidaa raajixa bayna aqwaali imaam shaafici ana aliqmaaa miyirbeelku laa yaduru soonka dhibi maayo idaa afaaqa hadduu miyirsado laxdatan ilbiriqsi oo min nahaarihi maalintiisa ka mida ah waxay dhaheen arrintaas sidaa aanu u nidhi afar baan helay aan waxooga yar dugsanno wuxuu imaamu lbayhaqi wariyey bisanadin صaxiix can ibni cumara radia allahu canhuma waardaahumaa annahu kaana yasuumu fayugshaa calayhi falaa yuftiru wuu soomi jiray markaasuu mararka qaarkood miyir beeli jiray mana afuri jirinoo markuu miyirsaday soonkiisuu wadan jiray sawma aragti xaaladii la soo miyirsaday dhinacii hurdadee soonkaas si xayibuu raaciyey hadda waxaad tidhahdaa intaad yar xoogayso oo afar saxaabi keliya weeye qiyaaskiibaa xoogeeyey si kalena haddaad rabto u yar xoogeeyo waxay say fuqahadu yidhahdaan markay wax maagan yihiin walaa naclamu lahu mukhaalifa min asaxaabati saxaabi khilaafayna garan mayn waa markay rabaan inay saa ku marsiiyaan hadduu rabo afarka saas oo kaleeta ah inuu ka tagana wuxuu leeyahay hada ra'yun tafarada bihi ibnu cumar keligii baa yidhi cid kaloo saxaabada tirina ma hayno labada goor isu geeyo cid waafaqday iyo cid khilaaftay midna lama hayo marna dhinaca muwaafaqadu riixi oo ijmaac buu kugu ekaysiin marna dhinaca mukhaalafadu daahirin oo ibraasino inuu keligii yahay buu ku tadciifin marka tan oo kaleeto markaan shaaficiye nahay qowlu saxaabi wa xujo nooma ahayne qiyaaskii waafaqay iyo suuro ijmaac sukuuti aynu siinaynaa halkaasaynu masalada wax ka roon ninkii haya adugu keemaan dhahaynaa marka walaa yasixu asixi maayo sawmulciidi maalinta ciiddaa in la soomo ma asaxayso waayo waa ijmaac inay xaraam tahay nahyiga nabigaana ku soo arooray sal slam uu nabigu reebay can siyaami yowmayni yowmi alfitri wa yowmi aladxaa nahyiganna waa nahyi u noqonaya daatada camalka in la cuno oo la cabo waa iftaarkii iyo afurkii waay in la haysto waa ciiddii macnaheedii wey inaan wax la taabanna waa soon waan ciidaystay waxbaan cunay bay ka dhigan tahay waan soomayna waxma cunin bay ka dhigan tahay meel ma wada geli karaan waina taxriimu fii nafsi alcamal aw sharطihi faduu fasaadin wakhalal dhe marka nahyigu hadduu daatada iyo shardiga u noqonayo yufiidu lbuطlaana wاlfasaada ku abaq masalada ciidda marka wakada tashriiqu ayaamaha saddexda hilbawaradkaana waa la mid fi qowlka jadiidka shaafici qowl jadiid ilimaam shaafici wuxuu leeyahay ayaamu tashriiq waa maal ciidu ladxada iyo ciidda carafa kow iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka waaye saddexdaa maalmood ee ayaamu minanna la yidhaahdee la fadhiyo faman tacajala fii yowmaynidu waa laba waman ta'aharana waa saddexda ninkii dhammaystirtee saddexdaa iyana wax lama cuni karo imaamu muslim baa xadiidkii wuxuu riwaayo u wariyey ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikru llaahi maalmo cunto iyo cabitaan waaye iyo dikri ilaahi qowlka qadiimkaa ah, imaamu shaafici wuxuu ina leeyahay dadka qaar bay u bannaan tahay ayaamu minaha saddexdaa inay soomaan waa dadka mutamaticiinta in hadyi helin faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi hadyi wixii fududaada way faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi lxaji saddex maalmood waa inaad xajka dhexdiisa ku socontaa xajkuna maalinka saddexiyo tobnaad buu dhammaanayaa walidaalika kaa mutamatica sida imaamu lbukhaari fii صaxiixihi min xadiidi caashiya bni cumar ba ku wariyey wuxuu yihi lam yurakas fii ayaami الtashriiqi an yusamna ilaa liman lam yajid اlhadya maalmahaa soon looma ogolaanin ilaa qof oo hadyi waaye maahani marka qadiimku wuxuu leeyahay qoladaasay u bannaan tahay sidaasaana raajixo oo inta qoladaa laga soo reebo dadka ayaa mutashiiqaan soomi karin waana sida imaamu lbayhaqi iyo abu camr ibni salaax iyo imaamu nawowiba ikhtiyaarkoodu qowlka qadiimka ah waaye walaa yaxilu ma bannaana atatawucu in la sunnaysto soon lagu sunaysto yowma shaki maalinka la shakiyey bilaa sababin sabab la-aan yowmu shaki waa maalin la iska reebay soomka xadiidkii cammaar ibni yaasir baana ahaa inuu yidhi nabigaan maql inuu yidhi man saama alyowma aladii yashukku fiihi faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayhi waalihi wasalam maalinta la shakisan yahay oo soddonka shacbaana hadalna uu jira amay bishii ramadaan noqon kartaa ninkii sooma nebi maxamed buu caasiyey sala allahu alayh ali wasalam saa darteed in laska soomo lama ogola laakiin soonka la diiday waa kee waa laba nooc waa inaad soonkii mutaradidkae berrin hadday soon ramadaan noqoto aha iyo soonkii bilaa sababka ee sunanka mutlaqa aha waxay la mid tahay soonka yowmu shaki nahyigeedu nahyiga awqaada qaarkeed salaada la yska reebay ee hadday sabab leedahay bannaan buu kana la mid yahay bidaliil in nabigaba calayh salaatu wasalaam uu ka reebay dadka in ramadaanka lagala hormaro bisawmi yowmin aw yowmayni ilaa an yakuuna sawman kaana yasuumuhu axadukum soon aad caaday u lahayd inay waafaqdo maahane maalin dhaaf baad soomi jirtay maalin dhaafkiibay ku aaday khamiis iyo isniin baad soomi jirtay khamiistiiyo isniintiibay mid kaaga aaday waad soomi kartaa taa dhibaato ma laha wailaa sabab kale inuu leeyahay oo qadihii ramadaan baa lagagu lahaa oo aakhiru shacbaan inaad soontay ahayd shacbaan inaad soontooda kadib dhigin bay ahayd waktigiibaa dayiquu noqday muwasaca ah, baa tadayaqa ciriiryamay iyadana qada waad soomi kartaa sida salaada fawaaida ah awqaatu nahyi loo qadayn karo falow saamahu hadduu soomo yowmu shakigii tatawuci lam yasix ma asaxaya fi lasaxi sida raajixa sida raajixa ee xooga badan bayna alasxaabi awjuhdooda markii la kala rajaxayo ma banaana mana asaxayo waayo daatu soom baa la nahiyey daatu soomkii buu nahyiga u noqonayaa qola waxay yidhaahdeen asxaabta ka mida qowlkooduna uusan sahlanayn fi lmadhab maadaama alasax saxiixnimada badan buu yidhi mid saxiixa ku hoos laakiin laga xoog badan yahay waxay leeyihiin maalintani filjumlati maalin la soomi kara waay asbaab markuu leeyahy in la soomaana daliilu ah sida awqaatulkaraahiye la soomay labadii khilaafkii ku jiray wuu asixi bilaa sababka iyo labadaa khilaafkii oo kale waay walahu qofkii wuxuu xaq u leeyahay sawmuhu maalinkii shakiga inuu soomo can ilqadaai isagoo soon qadaa tukana soomaya qada waad soomi kartaa oo qada inaad qadaynaysa waa sabab la aqbali karo wanadri haddii aad nadartay maalintaa inaad soonto soddonkii shacbaanna kaaga soo aado iyadana nadarku waa waajibo waa sabab loo soomi karo wakadaa waxaa la mida low waafaqa hadduu ku beegmo caadatan caadata tatawucihi caadadii sunnooyinkiisa uu sunaysan jiray hadduu maalinkan kaaga soo beegmo maalin dhaafkii ama khamiistii ama isniintiina waad soomi kartaa dhibaato ma wa huwa yowmu shakigu yowmu alaaiina maalinta soddonaad oo min shacbaana kamida weye idaa taxadaa naasu dadku hadday ku haasaawaan biru'yatihiin la arkay cidaad qabata ma haysid wax rasmiood cuskatona ma haysid waa la arkay huuhaa iyo haasaawa dadka ku dhex jiraya sheeko aw shahida bihaa ama waxaa ka markhaati furay sibyaanan caruur yar yara oon markhaatigooda wax lagu salayn karin aw cabiidun ama addoommo aw fasaqatun ama wax fasaqo oon markhaati bay gelin cidaan markhaati lagu salayn karin warkood ayaa waxaa ku hadlay walaysa maaha iطbaaqu lkaymi daruur inay daboosho bishakin shaki la maaha samadii daruur baa dabooshay shaki maaha waayo nabigaa mas'aladaa gaar u caddeeyo fain humma calaykum faakmilu lciddata alaaiina buu yidhi hadday daruur idinka qariso tirada soddon ka dhiga ciddata shacbaana alaaiin daruurtu marka cudurdaar maaha wa yusanu waxaa sunnaa tacjiilu lfiri afurka in la dedejiyaa sunnaah markay qoraxdu dhacdo inaan la sugin ilaa xidiguhu ay soo baxaan ama sidii sunnatulyahuudi inaan la sugin oon la daahine markaaba la afuro iska hubso qorax inay dhacday laakiin markaad hubsato durbadda deji sahl ibni sacdi baa nabiga ka wariyey sala allahu alayh alih wasalam inuu yidhi ummadani khayr kama zuusho maa cajaluu lfira intay afurka dedejinayaan calaa tamrin timirna lagu afuro wailaa famaain haddii la waayana biyo iyadana anas ibni maalik baa nabiga ka wariyeo nabigu timir buu ku afuri jiray watar tirays dheerna waa ka dhigi jiray haddii uu waayo xasaa xasawaati min maain biyuu ka kaban jiray labadaba faa'iidaa ku jirta ay leeyihiin timirta faa'iidaa ku jirta in lagu afuro biyahana in lagu afura faa'iidaa ku jirta timirta faa'iidaa ku jirto waxay sheegaan macaankaa ku badan jirkaaguna maantao dhan markaad soomanayd waxyaabaha macaanka waa u baahan yahay saa darteed nashaadkii iyo dadka enerjigiisay kor usoo qaadayaa macaankani walidaalika sonkor haddii aad cunto enerji badan bay kuu samaynaysaa waxaa intaa dheer bay yidhaahdeen shahiyada iyo xiisaha badan ee cuntadana way jebisaa cuntada inaad yaraysana waaba la rabaaba dee fa uluu liacaami wa uluun lisharaabihi wa uluun linafasihi saddex u qaybiyo saddex meelood meelna waa cunta caloosh meelna waa cabitaan meelna waa hawadii oxyjiinka wareegaya inuu maro nin baa aad wax cunay markaasuu nin wuxuu yidhi deedna xadiidka nabiga sooma ahayn maa malaa bnu aadama wicaaan shara min baطnin fain kaana laa maxaalata fauluثu liطacaamihi wa uluثu lisharaabi xadiidku akriyay ninkii waa fahmay ninka loo jeeday wuu fahmay markaas wuxuu yidhi daadna kullun adnaa biuluihi nin walba ulukiisa isagaa yaqaan buuri dadku wuxuu rabaa ina dadku isku calool maaha ulukooduna isku in maaha adu kaagu hadduu yar yahay rag baa ulukoodu weyahay markaa kullun adnaa biuluihi marka xadiidkani waxay leeyihin faa'idada waxaa ka mid a ah inaadan cuntada badsanin markaad xogay istimida qar ka siiso xiisihii badnaa iyo hamuuntii ku haysay durbo way jebin biyuhuna faa'iiday leeyihiin bay dhaheen calooshii maantao dhan qallashay iyo xidmihii intay galaan waxoogay calool fadhiga bay faa'iido ka yihiinoo calooshaa dhaqaaqiyo waxoogay waxbaa kala socon calool fadhiisatayna cudur udaa bay yihahdeen calool fadhiisatay cudur waa kan halkaasoo cudur iyo xanuun yaalla wa ta'khiiru saxuuri saxuurtii in la dib dhigana sunno waayo in la dib dhigana xadiidka riwaayada ku jirta maa cajalu lfira wa akharu suxuura jumlada ma asixin laakiin nabigay ka sugan tahay alayh slat salaam konton aayadood in la akriyo inay suxuurtiisii iyo salaada u xadiidkii zayd bn thaabit radi allahu canhu waardaahu imaamu bukhaari iyo muslim ba warinayeen maa lam yaqac hadduunan ku dhacaynin fii shakin shaki tacjiilka iyo taakhiirku haddaynan shaki ku gelinayn tacjiilkana lama ogola iyadoo sunadii baan ku dhaqmi oo aan tacjiilin iftaarkii iyadoona la hubin dalaq inaad sasiiso lama ogola qoraxda oon dhicin aan la hubsanin waswaas iyo shaka isgelinin taakhiiru suxuur baan ku dadaali iikaadii ma la gaari saad u leedahay taakhiir baan ku dadaalidana heer shaki ama waagii kaa baryaha isgaarsiini labadaba maa lam yaqac hadduusan ku dhacaynin fii shakin shaki ku dhacaynin tacjiilka iyo taakhiirka labadaba dibdhig iyo hodadejintaba wal yasun ha ilaaliyo lisaanahu carabkiisa can ilkadibi been iyo waliibati xan xanta iyo beentana siyaam haddaad ku jirto iska ilaali man lam yadac qowla zuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca acaamahu wa sharaabahu xadiidka haway wa nafsahu naftiisana can ishahawaati shahawaadka inuu ka reebo yadacu acaamahu wa sharaabahu min ajli hahwadii ka tagtaa lagaa doonayaa wayustaxabu waxaa sunno ah an yaktasila inuu qabaysto can iljinaabati janaabada an iljanaabati qabla alfajri fajarku intuunan dhalan hadduu fajarku kuu dhasho adoo janaabo qabaysa lagugu leeyaho habeenkii kugu dhacday way asaxayaa waadna qabaysan soonkaagina waa asixi laakiin waxaa ka sii fiican inaad qabla alfajri ka qabaysata wixii janaabo ah oo istixbaabka xaggee ka socdaa alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun dheh waa sunno khilaafka inaad isaga fogaato marka khilaaf waxaa jira abu hurayriya radi allahu canhu ardaahu rag kale oo ay qabaan haddii waagu kuu baryaadoo janaabo qaba soonkaagu ma asaxayo nasku wuxuu sheegay umu salame iyo caaisha in nabiga ay dhici jirtay inuu waagu aadaanka loo aadaana dambe isagoo janaabo qaba min ahlihi laa min ixtilaamin ixtilaamku waa lacibu shaytaano nabiguna naziih buu ka habariyey sala allahu alah alih wasalam wa yaxtariza inuu iska ilaaliyaa wanaagsan can ilxijaamati toobinka waalqublati dhunkashada wadawqi acaami cuntada dhadhaminteeda walcalki xanjaruugga intaba inaad iska ilaalisaa fiican inaad canilxajaamati iska ilaalisoo laba sababoodba jidhkaagana way daciifinaysaa culimmada qaar baa qaba toobinkii inuu weysada in soonka jebiyo khuruujan min alkhilaafi khilaafkan inaad isaga fogaato soonkana jirkaada aadan daciifinin labadaa sababood bay wanaagsan tahay sunno tahay inaad iska ilaaliso toobinka waalqublati dhunkashada islaanta iyo xaaskaaga iyo dhunkashadeedii iyo shuminteedana inaad iska ilaalisaa fiican sababtoo ah inaad fakataan laga yaabaa inay ku jiidataan laga yaabaa dad badan baa intuu is aniga waan ishubaa buu meelaan fara laga qabanaynin ay tala farihiisa ka baxday marka ixtiraazan inaad isaga fogaataa iyadana wanaagsan wadawqi acaami cuntada dhadhaminteeda cunto inaad dhadhamiso waa la ogol yahay adoo hoodaa ku jira inaad liqda ma aadigu hilibkii aad karinaysay inaad ruugto waa la ogol yahay ilmo yar haddaad wax siinayso intaad u yar ruugto waad u jilcin kartaa maxaad samaysoo dembi ah raashin baad afka ku rurrugtay oo biyaha waad ku luqluqataa afka waad gelisaa sooma agoo biyaha waad ogoshihiin laakiin raashinka waa yar dhibsanaysaane caadi buusan ahayn wax badan buusan ahayn in raashinkii ina carabka yar saarta inuu wuxuu dhadhamayo laakiin halliqin iska tuf carabkan iyo ilkahan biyihiiba way gaarayaan ku luqluqanaysa hadday gudbaanna way jebin haddayna gudbinna jebin mayso waa dawqu acaam waa la ogolya laakiin liqitaankaan la ogolayn haddana waxay saas tahay nin soomanoo gaajaysan baa tahay haddaad raashaafka ku celceliso bilaaba kugu car iyadaa iska badayso oo banaankii mare maladiisa geed ma qabsado aada noqoto iyadana waa loo baahan yahay walcalki xanjadi calanka waxaa la yidhaahdaa xanjadeennii caadiga ahayd xanjabeeyadeennii geedaha laga guran jiray wax maalama ma aha mar kastoo qoyaan sii taabto oo la ruugo way sii adkaataa waxa keliya ay samayn candhuufta jirkaaga bay candhuuf badan dhalinay ka shaqaysiin marka waxay yidhaahdeen iyadu soonka ma jebiso waayo wax soo kordhay ma jire laakiin hadday iyada wax maallamaya oo xanjadan magaalada tahay ee waxba karaamka iyo waxa badan dul saarsaaran yahay ee qaarkeed intay miilmaan candhuufta raacayaan taa soonka way jebin laakiin xanjadii baadiyaha waye gaar ahaan haddii hore loo soo yarruugay oo dhash dhash kaga siiso candhuufta haddaad noqdana ka waran candhuufta waa iska tufi bay ihahdeen candhuuftaa un bay dhalisaaye iyadu wax kale kama yimaado haddaan wax kale ka imanaynin ilkaana way ku daalin shubana way ku gelin oo candhuufta irgadinaysay shay ajnabi aad taabtae amaad liqday ama iyadii wax ka maalmay oo wax ka maashay intaasoo dhan marka la isku daro shaki bay ku gelin wayna ku daalin aakhirka iska daa sida fiican haddiisaan xanjadaa ruugto waxba soo kaagu dhici mayso wa an yaquula cinda fitrihi markuu afuray inuu yidhaahdo allaahumma laka sumtu ilahu adaan kuu soomay wa calaa risqika deeqdaadaanan aftartu ku afuray idana xadiidkan ma asixin jumladani ma asixin allaahumma laka sumtu wa calaa risqika aftartu waa daciif laakiin waa mursal daciifa daciifkana fii fadaa'il acmaali annaga shaaficiy iyo fuqaha aan iska ogolah isagoo musnadaa jire kaa musnadka ayaan lagu qarinin qaybtii fadaa'il acmaal la ogolaa maoho in cabdilmelik ibni haaruun la yidhahdo kadaaba musnad musku jira qaybta dambe iska tegay baa asaxdayo inuu ku dara fiicnayd dahaba damaw wabtallat alcuruuqu wahabata alajru insha allah oonkiina dhammaan markaa afurto waay biyaha dhag ka siiso oonkii waa tegey waa jabay xididadiina waa qoyeen meelihii qalalay insha allahu ajirkiina ilaahay baan ku lehna oo noo sugnaa meel baa la igu qoray intaasaa ka sugan nabiga sal ly slam wa an yugira sadaqata sadaqada inuu badiyaa sunno ah nabigu kaana ajwad annaasi wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana iyo ninkii nin sooman afuriya ajirkiisaoo kaluu leeyahay sadaqada ramadaanka in lagu dadaala waa la rabaa wa tilaawata alqur'aani qur-aanka in la akriyo fii ramadaan nebigu jibriil waa u iman jiray inuu sanad kasta ramadaanka waa u iman jiray fa lqur'aan qur-aankuu la meerin jiray sanadkii ugu dambeeyey laba jeer buu la meeriyey si khaasa bisha ramadaan qur-aanka in loo akhriyaa laga faaidaystalkaana waa yactakifa bisha dhanba inuu iska ictikaafana sunno weeye laasiyamaa gaar ahaanse fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe oo minhu ramadaan ka mida maaha ah nabigu alai salaam kaana yactakifu fi lcashri awaakhiri min ramadaana ilaa uu geeriyooday kadibna haweenkiisaa ictikaafay tobanka dambe in la ictikaafana sunna waay axkaamta ictikaafku fasalka ugu dambeeya kitaabu sawm bay noogu iman doontaa insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa casharka sabtidaan gaari doonaa faslun fasalkan kalena shuruuu wujuubi sawmi waaye sharu wujuubi sawmi ramadaana soomka ramadaan inuu waajibo waxaa shardi u ah alcaqlu wاlbuluugu wa iطaaqatuhu saddex baa shardi ah alcaqlu inaad caqli leedahay majnuunkii iyo sabigii midna waxba waajib kumaa rufica alqalamudii waay iyo walbuluuqu qaangaadhki labadaa midna sabi iyo majnuun waxba kuma waajibaan wa iطaaqatuhu inaad awoodo qofkaan awoodin waa xanuunsan yahay waa waayeelay maba soomi karaba isaga fidiye waxbaa waajibiye soonkuma waajibo wa yu'maru bihi soonka waa la amraa asabiyu sabigii lisabcin toddoba hadduu gaadho idaa ataaqa hadduu awoodo ilmuhu toddoba jir ilmuhu kala adag kalena xoog badan kalena adkaysi badan ilmuhu hadduu awoodo toddoba jir baa soonka lagu fari qiyaasan calaa salaati dheh salaaddaa loo qiyaasay muruu abnaakum ah, bisalaati wa abnaau sabcin soo maahayn kaasaa looga qiyaasanaya wa yubaaxu waxaa banaan oo la baneeyey tarkuhu soonka inuu ka tago lilmariidi qofka jiran jiro idaa wajada hadduu helo bihi bisawmi soomka dartii dararan shadiidan dhib adag dhibkan caadigahe aynu wada gaajoonneen wada oonna ma aha hadduu dhib intaa ka badan uusan xamili karin uu soonka ku keenayo qofka jiran inuu iska afuraa u bannaan walilmusaafiri musaafirkana way u banaan tahay safaran awiilan safar dheeroo mubaaxan banaan faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar fa aftara afura kadib buu qadaynaya aayaddaa sheegtay safarkuna waa safarkii awiilka ahaa ee masaafatulqasrigii bay uga jeedaan mubaaxanna wuxuu uga jeedaa safaru macsiya waa inuusan ahayn hadduu safaru macsiya noqdo lama afuri karo arukasu laa tunaatu bilmacaasidi ruksadu macsiyada laguma lamaaneeyo inuu muslim ku duulo ruksadiina usii afuro sii xoogaysto lama ogolo inkastoo ninka muslim ku duulay hadduu doono biyahana waa iska cabi soomaa nin baa salaad tukaday baa la soomaali qabiil duulaanah oo qolo kale duulaan ku ah muydi ori kani kaniya salaadii baa ina aan tukade war muslim baan duulaan ku nahaye salaadaa tukan maxay tahay baa layidhi wuxuu yidhi rag baan collowne rabbi maanaan collownin i kaadiyi ragga waan isaynaae salaada rabbi baa wul rabbi maanaan collownin i kaadini aan tukane ninkaasi dhinac kama xumayn inuu tukado laakiin muslim dulmi lagu weeraray ilaahayna aan lagula colloobayni way ka khaldanayd muslimka dulmiga lagu weerarayo dee colaad ilaahay lala gelayo wey laakiin haddana dembi haddaan galo kuwa kalena xarka goosto ma aha way isdhaantaa ninka muslimka ku dilo tukanayaa dhacno ka duulaanka iyo salaadlaan isku daray sooma ka labadaba isku daray baa ka daran waxaana la yidhaha mararka qaarkood gabadha xijaabkana wada qabta qaad garaysa maxay tahay waxaana wareeda qaawanaan iyo qaadgal hadday isku darta soo kama sii xumaateen waa jeclaan lahayn asturaadda iyo kan iska dayntiiseeda isku darta waa sidii ugu fiicnayd sida ugu xunna waa qaawanaan iyo qaadgad inay isku darto maxaa dhexdhexaada ah? inay labadii midun dayso labadii inay mid daysaaye siba sibay dhaantaaye tan haddii laga waayey tanaa ka roon laakiin hadhihina haddaad qaadgadaysa isqaawi hadhihina waxbaa waa khaldan tahay walow asbaxa hadduu waaguu u baryo saaiman isaga oo sooman oo fa uu jirado aftara wuu afuri karaa soonka qofka xanuunsan la sheegayo hadduu soonkuba kuu soo galo ama waaguu kuu beriya adoo xanuunsan waad afuri kartaa haddaad maalinta dhexdeeda xanuunsatana walow asbaxa hadduu ah waa beryo saaiman isagoo soomanoo caafimaad qaba fa marida maalinta dhexdeedii buu jiraday aftara wuu afurayaa waayo sababkii banaynayey baa la helay wain saafara hadduu safrana falaa maya haddii aad maalinta dhexdeedii adoo sooman oo nagaa aada safarto waxay dhaheen ma afuli kartid waxaa la yidhi mariidka iyo musaafirka labadaba inay afuraan baa u banaanayd cudurdaar bay ahayd kan haddii uu marad ku yimaado wuu afuri karaa kanse hadduu safro eh, cudurdaarkiiy uu yeesho ma afuri kara maxaad tidhaahdeen sabab baan u kala qaadnay yidhahdeen shaaficiyadu calaa hada alwajhi cala araajix maxay ku kala qaadeen waxay dhaheen maradkuna waa biduuni khiyaarihi safarkuna waa biikhtiyaarihi kana isagaa khiyaarkii ku safray xanuunka laakiin isagu iskuma ridin wax awooddiisa ka baxsan waayo waxay dhaheen maadaama kanna uu awooddiisa ka baxsan yahay kana uu isagu khiyaarkii ula yimid halkaa farqi baa noo dhexee noola dhexeeya waa marka koowaad mid labaadna waan haynaa bay dhaheen oo maxay tahay qaacidadii fiqigeed waxay ahayd bay dhaheen ida jtamaca jaanibu safari wa jaanibu lxadari ulliba jaanibu xadar cibaadada safar iyo nagaadi hadday isugu yimaadaan xukumka nagaadigaa la siin salaadaadu hadday safar kaaga tagtay oo adoo muqiima tukanayso waxay dhaheen atama hadduu muqiim kaga tegey hadduu musaair hadduu muqiim ahaa kaga tagtay oo musaafir uu ku qadaynayana atama adoo gaadiid saaran doontii iyo diyaaraddii saaran oo salaadii gaabinaya hadday aad nagaatoy degto atama ida jtamaca jaanibu safari wa jaanibu lxadari ulliba jaanib aar bay dheen adarkii nagaadiga la hormarin ninkan qayb musaafir weeye qaybna muqiim buu ahaa ulliba jaanib alxadar maxay keenaysaa inuusan afuri karin halkaasay mareen fuqahada shaaficiyada qayb baa yidhi maya waxay dhaheen yajuusu lahu lfiru wuu afuri karaa waxaana qaba laba talaamiidda imaamu shaafici ka mida ah. albuwayti iyo almusani waana madhabka imaamu axmed iyo isxaaq min ay qabaan xadii tirmidi wariyey sheekh naasirna raximah taala kitaab risaalo khaasa ka qoray tasiixu xadiii iftaari saami qabla safarihi bay u daliishadeenoo nabigu alay slam ay ka sugan tahay isagoo safar markuu u diyaargaroobay aan dhaqaaqin inuu afuray oo cuntadiisii u yeedhay walow asbaxa haduu almusaafiru musaafirku hadduu waabariisto iyo walmariidu mariidkii saa'imayni iyagoo sooman uma araada ay doonaan alfira inay afuraanna jaaza banaan musaafir baad ahayd saaka waxaad ku talagashay inaad soonto ama mariid baad ahayd inaad soontaad damacdo waad niyooto waad suxuuratay dhowaan markay tahay yay kula qumanaata inaad iska afurto way kuu banaan tahay markii horeba inaad iska daysay kuu banaanayd musaafir iyo mariid baad ahayd haddaad marka hore bilowday bilowgu waajib kuguma ahayn waditaankuna waajib kuguma aha waad iska afuri kartaa falow aqaama hadduu nagaado musaafir buu ahaa wuu soo soomay soonkii isagoo weli afurin buu nagaaday washufiya mariidkiina waa la caafiyey xaruma alfiru baa xaaraana cala saxiixi sida raajixa idaa ijtamaca jaanibu safar wa jaanib lxadar quliba jaanib lxadar weeye musaafir baad ahayd safar soom baad niyootay adoo sooman baad magaaladaadii timid ma iska afuri karaa maya soonka waa inaad dhammaystirtaa waayo markaad musaafirka ahayd maadan afurin hadda muqiim baad noqotay adoo muqiima ma afuri kartid adoo mariidoo xanuunsan baad iska soontay maalintii dhexda maraysa baa ilaahay ku caafiyeyba markii ilaahay ku caafiyey kadib ma afuri kartaa maya intaad xanuunsanayd waad afuri kartay sabab waan xanuunsanahay hadda waad caafimaadday maxaad u afuri zaala alcudru waalxukmu wa kullu xukmin daa'iru mac cillatih wahiya alatii qad awjabat lisharcatih alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa xanuun iyo safar bay ciladu ahayd safar iyo xanuunba meesha way ka baxeen muqiim iyo saxiix baad noqotay ma afuri kartidha marka waidaa aftara musaafiru musaafirku hadduu afuro iyo walmariidu qofkii jiranaa qadayaa soonka way qalaynayaan musaafirkii hadduu afuro uu qalayn mariidkii hadduu afurona uu qadayn wakada alxaaidu waxaa lamida gabadhii caadada qabtay soonkii ma soomi karto laakiin way qadayn walmuftiru kii afuray bilaa cudrin cudur daar la-aan ninkii afuray ha dambaabo haddana qadaa laga rabaa wa taariku niyati ninka niyada ka tegayna uu qadayn isagana niyadii baad halmaantay maba aadan niyoonin kadib baa maalintii sidaa kugu dhaaftay waad qadayn iyadana wayajibu waxaa kaloo waajiba qadaau maafaata wixii tegey in la qadeeyo biliqmaai miyir la-aanta miyir daboolka waridati gaalnimadii diinta laga noqdee duuna kufri asli gaalnimadii asalka la qadayn maayo iyo wasibaa caruurnimada iyo waljunuuni waalida soon tegey maxaa laga samayn waa la qadayn musaafirkii afuray wuu qadayn mariidkii afurayna wuu qadayn faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukar waay wakada alxaaidu gabadha caadada qabtana markii caaisha la weydiiyey maa baalu lxaaidi taqdi sawma walaa taqdi sala gabadha caadada qabta soonka maxay u qadaysaa way salaada u qadayn weyday waxay tihi axaruuriyatun ant ama meesha xaruuro la yidhaahdo qolyihii khawaarijta ee deganaabaad ka timid kuwaasaa su-aal xumaay su-aal xumadoodii baa kaa muuqatay kunaa nu'maru biqadaai sawmi walaa nu'maru biqadaai sala xilligii nabiga salaada qadeeyana lama dhihin laakiin soonka qadeeyana la yidhi xaaidadu inay qadayn baad halkaa ka garatay wlmuftiru bilaa cudrin kii dambaabay ee kafaarada weyn ku waajibtay ee jimaaca ku dhacay bay riwaayadii abu daawuud ahayd sum yowman makaanow maalinti maalin bedelkeedii soon la yidhi kas ninkii u jabiyey inuu soomi sowmaadan garanin wa taariku niyati isna taqsiir buu la yimido man lam yujamic isiyaama min aleyli shardiguusan la imanin maalintaa soonka kama asaxayo qadaana laga doonaya wayajibu qadaau maa faata biliqmaai qofka maalintoo dhan midir la'a ama koomada muddada ku jiray wixii soonee kaga tegey iyadana waa la qadayn hadduu awoodo waayo waayo midirbeelku waa nooc maradka ka mid oo faman kaana minkum mariidan buu soo gelayaa waridati gaalnimadii la ridoobay ee diinta laga noqday gaal ninkii ahaa soon qadayn maayo laakiin ka ridoobay markii uu islaamay buu aqbalay islaamnimada iyo waajibaadkeeda uu ridoobaydan ka cafin mayso markuu soo noqdo waajibaadkii uu dayacay oo dhan baa laga rabaa waana sida fuqahadu u badan yihiin waa sida ay fuqahadu u badan yihiin kaafirka asligaana nabiga xilligiisii dadka soo islaamay sal allau alah ali wasalam qadaya lama dhihi jirin sabigana markuu qaan gaadho wixii ka tegey qadaa la dhihi maayo junuunkana wixii waalli kaaga tegey mukalafa maadan ahaynoo qadaa lagu dhima rufica alqalamu waay labada dambana walow balaga hadduu qaan gaadho binahaari maalinta dhexdeeda saa'iman isaga oo sooman wajaba waxaa waajiba itmaamuhu inuu dhammaystiro bilaa qadaain qadana lagama doonayo ilmihii goor buu qaan gaadhay maalin soona bartankeed buu qaan gaadhay markii waraaqdaada dhalashada lagu noqday ee faylkaaga la akhriyey shan iyo tobankii sano maanta duhurkiibay kuu dhammaatay jig way kuu goday salaadaa duhur laga bilaabo qaangaadh baa tahay ka hor laakiin qaangaadh baadan ahayn ama maanta duhurkii saaka maanta ama barqadii adoo hurda axad iyo waxay ahaydba barqadii baad soo seexatay subaxii baad banooni soo ciyaartay hadhow waad soo noqoto waad seexatay markaad seexatayba caruurnimaad iska ogeyde adoo qoyan baad soo toostay waad isku junubtayba warwaqaan gaaraya sooma aragtaan walow balaga binahaari maalinta dhexdeeda hadduu qaan gaadho laba mid baad noqon ma soomanayd mise waad afranayd ila ninka maalin dhexdeed qaan gaadhay nin weyn buu noqday soo maa inuu soomanaana way dhici kartaa inuu afuranaana way dhici kartaayo way u banaanayd inuu afuro labadaas suuro labadaba xukunkooda dhegaysa marka walow balaqa hadduu qaangaara binahaari maalinta dhexdeeda saaiman isaga oo sooman buu qaangaaray wajaba waxaa waajiba itmaamuhu inuu dhammaystiro inta dambe dhammaystirkeedu waa ku waajib bilaa qadaain maalintaana qadee la odhan maayo maalintaana soo qadee la dhihi maayo inta dambana waa waajib dhammaystirkeedu intii hore sunnay ahayd waxaa u daliila laba arrimood qaacidadii fiqigeedu waxay ahayd fattaqu llaha ma staactum isagu intan uu awoodaa mukalafkiisii noqday waxaa kaloo ahayd qisadii xadiidkii caashuura wujuubkeedu wuxuu soo degay maalin dhexdeed nabigu wuxuu yidhi qofkaan wax cuninna maalinta ha dhammaystirayo sax cunin qofkii wax cunayna falyumsik baqiyata yowmihi maalintii dadambe adiga maalin dhexdeed buu kugu waajibay cashuurana maalin dhexdeed bay waajibtay inta dambe waxa u dhawaanina lagu yidhi inta dambe salaali baa lagu leeyahay walow balaqa hadduu gaaro qaangaaro fiihi fi nahaari maalinta dhexdeeda muftiran isagoo afurana kii hore wuu soomanaa aw afaaqa ama wuxuuba miyirsaday maalinta bartankeedii qofkuu miyir la'aa ama majnuun bu hawallaa maalinta dhexdeedunbay dhag ilaahay caafiyoo ka kala booday aw aslama ama wuu islaamayba nin weyn buuba ahaaye maanta barqadii iyo duhurkii buu soo islaamay waa nin weynoo qaangaara falaa qadaa qada lagama rabo fi lasaxi maalintaa qadayn maayo waayo maalin awalkeedii aan waajib ahayn akhirkeedii waajib ma noqdo ilmahan sbuu awalkii qaybsami karto maadaama awalkeedii uusan waajib ahayn u ku afuradaa cudurdaar yumsik baqiyata yowmihi walaa qadaa calayhi dheh laakiin yumsik baqiyata yowmihidu madhabka maaha anaa kuugu daray walaa yalzamhum kuma waajibayo imsaakun inay afxa naari maalinta inta ka laaban fil asaxi sida sii xooga badan sida xooga badan maadaama awalkii maalintii waad iska cuni kartaa lagu yidhi maantana ayna soon kaaga dhacaynin ood iska cunaysay inta dambana waa cuni karta kii soo islaamay iyo kii miyirsaday iyo kii ku qaangaadhay maalinta labadaba mar hadduu qaangaadhaman caddaa qofkii xadgudbay wuxuu wax cunay soon cudurdaar lahayn ama aw nasiyaniyadu halmaa nooc dayacaada weeye looga dhigayaa marka imsaaqga iyo cuntada iyo cabdaayo laa musaafiran qof musaafir ahaa aw mariidan ama qof jiranaayo cudurdaarkaagiguu zuweeye afka xidho ma la dhihi kan mariidka xanuunsan wuu iska afuray gelinkii dambaa ilaahay caafiyey waraa cuntada daama laoo minhaajku walow zaala hadduu zuulo cudurdaarka intaynan cunin ukunkiisu yahay haduu soomaanawaayo sababta baxay hadduu afuranaana wuu iska wadana soodexcuni waxna ma cabin ma niyoonin soon kuma talagashanay walow zaala hadloo cudaar safarka ka zulay timaaday walam yniyo fakadaa simarku wuxuu sheegaya ayatu madhab labada ciraaqiyo hoosiinta qawlan waaxidan xukm mftir buu ahaa isagun baa wax cunine ninkan mftir buu ahaa axkaam mftirina bacd yalzamu waxaa laazima man akala yowma shaki maalin shakiga ninkii cuna uma habata ay sugnaato kownuhu inuu yahay min ramadaana yalzamu imsaaku waa ku laazima markaan joogno markaad ogaato maalin soon inay tahay maalinkaa waa kuu qadi oo waad qadayn laakiin inta ka dhima waxba ma cuni kartid lixurmati siyaami baad isaga dayn waimsaaku baqiyati اlyowmi maalinta inta dhiman in la afxirnaadaay min khawaasi ramadaana bisha ramadaan bay u gaarta bilaha kale iyo soomamka kale hadduu kaa jabo waad iska cuni bikhilaafi nadri wlqadaai nadar baad gashay maanta inaad soonto soonkiibaa kaa jabay waad iska cuni imsaak baqiyatyo maehe maalin kalunbaad nadarkii qadayn doontaa soom qadaad soomanayd adoo soom qadaa sooman haddii uu kaa jabo ama soon sunna aha kaa jabo iyadana waa iska cuni kartaa maalintii soonkii waa kaa jabay inta dambena waxaa cuninoo ha cabin bisha ramadaan baa iska laho waktiga bisha xurmadeeda wey faslu fasalkana waa ku daraynaa iyo haddaynoo suurowda kaka dambeeyaba ayib qadihii weeye iyo fidyadii isdhex ordayey fuqahadeenna wax badan baa la maagae daciifba ha nala ahaado laakiin maanta waxba arki doontaan man faatahu ka tago shayun wax oo min ramadaana ka ah. waxuun ramadaan ka ah kaa tegey famaata waa dhintay qabla imkaani اlqadaa'i isagoo inuu qadaya inaa u suuragelin falaa tadaaruka lahu ka daba tag maleh wax loo haystana ma laha lagana soomi maayo lagana quudin maayo isna waxba laguma laha wuu xanuunsaday xanuunkiibuu u dhintay ba isagoo kicin wuu la soomi waayey waana u dhintay laguma laha qade laguma laha in laga soomo lagumana laha fidye in laga bixiyo taa waa masalada koobaad soonkaa tegay iyo axkaamtiisa walaa ima dembina ma laha waayo mabuusan awoodinba ilaahayna waxaadan awoodin laa wujuuba maca alcasi wa in hadduu dhinto bacda tamakuni markuu awooday qadaha kadib soon baa ka tegay wuu qadayn karay muunan qadaynin kadib buu dhintay isagoo lagu leeyahay lam yasum canhu ka soomi maayo weliyuhu weligiisa fi ljadiidi qowlka jadiidka imaamu shaafici bal yukhriju wuxuu bixinayaa min tarikatii xooluhu ka tegey likulli yowmin maalin kastaba mudda acaamin mud cunto oo lix boqol ilaa lix boqol labaatan iyo shan garaama wakada nadru nadarna laga soomi maayo iyo walkafaaratu kafaara qof dhintay lagama soomo al jadiidi cala aljadiidi lagama soomo qof dhintay qadiimkana waa laga soomayaa lixadiii man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu weligiisaa ka soomaya iyo nabiga inay gabar weydiisay hooyaday way dhimatay soom baana lagu lahaa sawmu nadrin afa asuumu canha ma ka soomi karaa markaasu wuxuu yihi nacam suumay can ummikuyaa ka soon nadarkii iyo cumuumkao faradku soo gelayaba labadaa soomaad arag qultu waxaan idhi nawi haddaanahay alqadiimu qowlka qadiimkee waa laga soomi karaa hunaa meeshan adharu xoog badan bu daliilku kaasuu rajaxay laakiin cibaaradan imaamu nawowi adharuda waa lagu qabsaday waxaa la yidhi inuu yidhaahday ahayd wlmukhtaaru alqowl qadiimu wlmukhtaaru sida raajixa ah, inuu yidhahdo lianna adharu hadduu yidhaahdo ka madhab ahaan bay u ekaan walaysa kadalik ka madhab ahaan jadiidka masaladan raajixa madhab marka la yidhahdo laakiin ka daliil ahaan qadiimka raajixa walidaliku kaana musiiban tasxiixu tanbiih markuu kaga hadlayay masaladan walmukhtaaru buu yidhi nawowi sababtana uu ku cadeeyey rawdataalibinko wuxuu leeyahay inahu sawaabu aladii yanbagii ljasmu bihi lisixati alaxaadiidi fiihi walaysa liljadiidi xujatun qowlka jadiidkaa wax daliila ma haysta buui qadiimkaa intaasoo daliila haysta adiladii qadiimka uga tegi mayna idaa saxa alxadiidu fa huwa weeye halkaasaynu madhabka imaam shaafici u walweliyu weligu kullu qariibin qof kastoo dhoweeyo xigta cala almukhtaari sida raajixa qowlka raajixa fi lmadhab weliyaa la yidhaahdaa qof kastoo qariibo oo dhow baa la yidhaahdaa ragna ha noqdo dumar ha noqdo dhaxal ha lahaado yuusan dhaxal lahaanin inay rag iyo dumarba soo gelayaan fuqahada qaar baa waxay yidhahdeen may casabada maalkao dhan wada qaadato ragga ah ama muctiqada ah keliya wey waxaa diiday ina ummii maatad gabadhii tidhi nabiguna u ogolaaday gabadha asxaabulfuruud weeye casaba ma ahayn walow saama hadduu soomo ajnabiyin qof ajnabi ah oon xigtadiiyo qaraabada ahayn baa ka soomay qofkii dhintay biidni lweliyi dadkii xigtada ahaa baana u ogolaaday saxa way asix waxaad ka xajin kartaa ama ka soomi kartaa qof markay xigtadiisii ku ogolaato haddaadan adu xigtada qaraabada ahayn laa mustaqilan isaga keligii hadduu ka soomo ma asaxayo fil asaxi sida raajixa haddaad tidhaahdo qofkaa muslinkee dhintay qof muslinuu ahaaye muslimka weyanaa ka soomi qaraabadiisana aadan weydiisanin lama ogola ma asaxayo soomku in laga sooma isaga dhibaye xaq xigtadiisu ay leeyihiin weeye iyo inay xoolo ka bixiyaan haddaad xaqii rabta inaad guddo waa inaad iyagii idan weydiisato qolana waxay yidhahdeen alasaxi markuu yidhi muqaabilku wuxuu ihi laa haddaad ka soomto way ka asixi qiyaasan cala dayni tani waa dayn ilaahay dayn aadama kuleeyihiin qofkan haddaan ka bixiyo qaraabadii inaan weydiiye ma baahne way ka gudi daynta ilaahayna fakadaalika aan raacino qiyaaska halkaan marina yihahdeen walow maata hadduu dhinto wa calayhi salaatun salaad lagu leeyahay aw ictikaafun ictikaaf lagu leeyahay lam yufcal canhu laga samayn maayo walaa fidyata waxna laga bixin maayo tay soonkii garanay qofkii soon sagalaan lagu leeyahay dhintay ma laga tukana wuxuu idhi maya salaadu waa cibaadado badaniyao niyaabo ma gasho waa jadiidkii soomku cilladu ku cilaynayay laakiin masaladaa ijmaac maaho culimmada muslimiinta qaar baa qaba in laga tukan ma laga ictikaafi karaa maya fidye miyaa ictikaafaya laga bixiyaa maya waayo waa cibaado daliilna lama hayo in laga tukan karo iyo fidye in laga bixiyo ka gudi daliil looma hayo wa fi lictikaafi qowlu qowl imaamu shaafici laga wariyayoo waxaa jira in laga ictikaafi karaa wallaahu aclam oo soonkii iyo ictikaafku way isku lamaanaadaane maadaama laga soomi karo in laga ictikaafi karana aan raacina leh waladharu sida raajixa wujuubu lmuddi mud baa waajiba calaa man aftara qofkii afura lilkibari da waayelnimo hadday day kuu diiday inaad soonto oo aad afurto mud baad bixin sababtoo ah inaad soo caafimaad darajo lagama qabo nin waa yeelnimo la soomi waayey ma soo yaraanaya alaa layta shabaabu yacuudu yowma faukbirahu bima facala lmashibu ninkii waxay markay hadlayaan tamaniga waxaan suuragal ahayn inaad raadraadiso alla yaa dhalinyaronimo ii soo celiyo dhalinyaro hadda iga dhiga daisata igu dhigtay cere iyo data igu dhigta anuu sheego sheekeeye waxaan dhici karin waay nabiguna wuxuu yihi kullu daain lahu dawaaun ila saama walharam geeri iyo gabow dawo ma leh xataa haddii lagu geegeejiyo gudahaad ka gaboobi haddii haragga wejiga iyo jirka lagu geegeejiyo gudihii baad ka gabowday saa darteed nindai u diiday dibobuu ka soo xoogaystaa lama leh qofka saas oo kaleeta waxaa lamida qofka maradkiisa iyo xanuunkiisu daa'imka yahayn rajo caafimaad qabin mud bay bixinayaan tafsiirka ibni cabaas iyo saxaabada jamaaco ka mida wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin muslimiintae u dhannayd kadib baa la nasakhay oo inta kale laga saaray dadka waayeelkii iyo maradka daa'imkay ku hadhay baa ayaddaa lagu deliishaday waa malxaamilu gabadha uurka leh iyo wlmurdicu midda nuujinaysa fain aftarataa hadday afuraan khawfan calaa nafsihimaa naftooday u baqeen darteed wajaba alqadaau baa waajibaya bilaa fidyatin wax fidyaana lagama rabo qiyaasan cala almariidi qof xanuunsan bay la mid yahay qofka xanuunsan naftiisa dhib ka soo gaadhaya buu u afuray sowmaa gabadha gabdhahanna uuriyo ilmaha nuujinaya ee tooda u cabsaday waa fureen walihaada qadaa ku waajibaya xanuunka uurka iyo nuujintuna wax dhammaado weeye sida maradka caadigaaba uu dhammaado qiyaasan cala almaradi dhe aw cala alwaladi bay u cabsadeen aw aftarataa way afureen khawfan cala alwaladi ilmahay u baqeen hooyada ilmihii caloosha ku haysay ilmaha dartii bay u afurtee teeda maaha ama tii nuujinaysay ilmahana muucaano bay u afurtay ee teeda maaha halkaa mas'alaa ka soo baxday afurkan labaa ku intifaacday afurkii qofka mariidka ahaa iyo naftiisa u afurayay isaga keliya intifaacsanaya afurkiisa halkan labaa intifaacsanaysa ogow iyadii iyo ilmihii haddaba jazaha la iska rabo afur hal qof intifaacsaday iyo afur laba intifaacsadeen ma isku jaza qaab isku qaab baa loo gudaa masalada way horta meesha hadalka ka bilowday lazimathumaa waxaa ku laazimi alfidyatu baa ku laazimi fi ladhari sida raajixah sida raajixah fidyaa ku laazimi maxaa loo daliishaday waxay u daliishadeen aaaarta ibn cabaas iyo ibn cumar iyo ee ay leeyihiin wacala ladiina yuiiquunahu fidyatun acaamu miskiin waxaa soo gelaya wlxublaa wlmurdici idaa faafataa hadday baqaan fidyay bixinayaan waxay dhaheen labaa isu keen marka amaa qaduhu fawaajibun bilqiyaasi qiyaasan cala lmariidi acdaarta zaailada aweye uurka iyo nuujinta waa o wa ama alfidyatu falaazimatun bilafari afarka ibnu cabaas iyana fuqahadan waxay u fasireen icaam keliya waajaweyna fasirin ay maca alqadaa'i bay yidhaahdeen waxaa la yidhi in maca alqadaa'i fidye ay waajibiyaan nadiir iyo masalo lamida ma u haysaan markaasay dhaheen haa ibnu cabaas iyo filmada baan ka hadlayaan alqiyaasu wuxuu keenayaa iyo wixii lamidkaha ah. ta zuulaysaay xukunkoodu qada weeye markii loo afuro haddaba wajaba alqadaau bilqiyaasi wاlcaamu biاlahari halkaa cilad baan kala dhexbaxnay yidhaahdeen isku lamaanahan labaa ku intifaacday qado iyo fidyay noqotay qaacido mutarida ah aan keenaynaayoon isbedbedelaynin aye iftaar kasta oo soonka la jebiyo si ay ay cid kale ugu intifaacdo qofkalaba si laba waan udhigaynaa ay laba ku intifaacaan ama ayi soon kasta oo loo jebiye limaslaxati اlgayri awjaba alqadaa'a wاlfidyata gabdhahan maxay u afureen liifli ilmaha dartii waa lilgayri maxaa masaladaa ka dhashay marka markaan nidhaahno man aftara ligayrihi wajaba calayhi alqadaau walfidyatu baa ka dhalan halkaas lanna gabdhahani lilgayri bay u afureen markay lilgayri u afureenna qadihii fidyaan u raacinay dhegaysa marka walasaxu sida raajixa annahu yulxaqu waxaa la raacin bilmurdici tii nuujinaysay man aftara qofkii u afura liinqaadi mushrifin qof qarka u saaran badbaadintii qofkaa badbaadbiyihii kugu carara oo badbaadintiisi ula cabtay batasawmuka walaa ima dembi laakiin wajaba alqadaau maca alfidyati liannahu aftara lilayri limaslaxati lgayri qof kale dantii waad afurtay afurkaagiina adna waad naaxday isna ku intifaacay fain aftara limaslaxati lgayri wajaba alqadaau maca alfidyati qiyaasan cala alxubla war murdicine halkaasay masaladaana masaladaa dabada ugu xireen lalmutacaddi ninkii xadgudbay bifitri ramadaana ramadaan afurkiisa bigayri jimaacin aan jimaac ahayn afur ramadaan oon jimaac ahayn isagu qofkii ku xadgudba oo dembi ku gala fidyo waajibi mayso waayo lilgayr ma aha jimaacna ma aha labadaa waxaan ahayna daliil fidyo looma hayo marka laga reeba ka soo socda waman akhara ninkii dibdhiga qadaa ramadaana ramadaan qadihiisa maca imkaani isagooy suuragal u tahay xataa dakala ramadaanu aakhar ninkla rabaa martaba fidyo ma laga leenahay fiihi tafsiirun ma awoodi kar inuu soomoo qadeeyo mise ma awoodi karin haddaan awoodiba wax tacadi a ah ma samaynin oo cuquubo loo saaro hadduu awoodi kara inuu qadeeyo oo uu dayacay markii horena wuu afuray markii labaadna qadihii buu dayacay soomkii labaad baa uu soo galay lazimahu maca alqadaai qada waxaa ula jiraya mumindun maalin kastaba hal mud baa ugula jiraya masalada maxay u daliishadeen aaaar bay daliishadeen aaartaasi waxaynu ka xusaynaa laba aar aarka koowaad waa aar ibni cabaas waxaa warinaya bayhaqi fii sunanihi waxaa kaloo warinaya alimaam caliy bn اjacdi fii musnadihi min ariiqi shucbata can اlxakm bni cutaybata can maymuun bni mahraan can ibni cabaas nin baa u yimid buu leeyahy markaasuu leeya ibn cabaasow tataabaca calaya ramadaan ramadaan baa isaga kay daba yimid kii hore anoo soomin baa kii kale igu soo galay ibnu cabbaas marka wuxuu ku leeyahay yasuumu aladii adrakahu soonkan hadda aad joogta waad soomi wa yasuumu aladii calayhi kii hore lagu lahaana wuu soomi oo wuu qadayn wa yucimu kulla yawmin miskiinan nisfa saacid isagu mud ma dhihina nus buu yidhi sus nuskii laba mudwey maalin kastana miskiin baad quudin kaasi waa sanad aiix sanadkiisana waa saxiixun mawquufan buu leeyahay waana sida uu sheegay wuxuu leeyahay yasuumu ladii farata fiihi wayucimu kula yawmin miskiinan soomkii uu dayacayna uu soomi maalin walbana miskiin buu quudin labadaas saxaabi baan hella yidhaahdeen labadaa aar nin dembi galoo cuquubo mudanna waa yahay qadihii waan ugu daraynaa bay yidhahdeen halkaa markaan joogna dhihi mayno ma dhahayno laa yucrafu lahu mukhaalifu min asaxaabati ma dhahayno sababtoo ah ibnu cumar baa khilaafay labadooda oo cabdullaahi ibnu cumar baa la weydiiyey isagu nin jiranaa oo labadii soon isaga daba yimaadeen wuxuu yidhi kanuu joogo wuu soomi kii horena masaakiin buu quudinoo waxba qadayn maayo sidooda hadduu mari lahaa waxaan dhihi lahayn laa yucrafu lahu mukhaalifu min asaxaabatidi baan ku xoogeyn lahayn laakiin ibnu cumar iyo rag baa khilaafay taabiciinta nabadeedna rag baa qabay halkaasay shaaficiyadu u daliishadeen wal asaxu sida raaji haddaan nidhaacno sanadkan hadduu kugu soo galay fidyaa waajibaysa sanadka labaad iyo ka saddexaadna wal asaxu sida raajixa takaruruhu inuu soo noqdo weeye soo noqnoqdo mudkii bitakaruri siniina sanadihii markay soo noqnoqdaanba sida raajixa asxaabta agtooda mar sanad kasta uu soo noqdoba mud cusub buu wataa mud cusub baa ku kordhaya qayb saxaabada asxaabta shaaficiyada ka mida waxay dhaheen maya hal mar un weeye qiyaasan cala alxuduudi xaddu qofku shan jeer hadduu zinaystay intaan laga oogin hal xad umbaa ku waajibi shan jeer hadduu xadana isagoon weli gacan la goyninna hal gacan umbaa la goyn tanna waa cuquuba min jinsi alcuquubaat weeye cuquubaadkuna qabla tanfiidi ma takaruraan walihaada ma soo noqnoqonayaan masaladaa waxaa qaba nin la yidhahda ibnu surayj oo shaaficiyada ka mida waxaa kaloo qaba or aan tarjiixiyey abu caliy albandaniiji ninka la yidhahdaa ka mida waxaa ka mida abulxasan ilmurdi baa ka mida isaga ninka la yihaahdo alrawyaani fi baxr baxr madhab isagu taasuba madhabka raajixa ka dhigaya oo madhabka u tiirinaya intaba damiiri baa kusoo guuriya najmulwahaajka ka soco wa shaniye low akhara alqadaa hadduu dib dhigo maca imkaanihi isagoo suuragal tahay oo famaata uu dhinto ukhrija waa laga saari min tarikatii xooluu ka tegey likulli yowmin maalin kastaba muddaani laba mud baa laga bixin maalin kastaba ayb qofkii qada iyo fidyaa laga rabay isagoon qadihii fidyadii midna samaynin hadduu dhintana wuu qadayn karay soonkii kalena waa ku soo galay halkii uu qada iyo fidyo bixin lahaa fi lmadhab buu ka dhintay in laga soomo jadiidkii ma ahayn calaladiidi haddaan ku dhaqanno laba mud baa laga bixin muddun lilfawaati mud waa tegitaankii soonkii tagayo bedelkii qaduhu gelayaa wa muddun litakiiri mudda waa dibdhigii soonka dambe ugu soo galay dheh labadaa mud baa laga bixin haddaan nidhaahno calalqadiimi waa laga soomi karaana qadihii iyo fidyadii baa la isku dari fidyadaa xaggee la genyaa la siin xoolahaas wamasrifu lfidyati fidyada meesha lagu bixinayaay alfuqaraau aw ilmasaakiin way wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun maxaa ku xiga acaamu miskiin iyo masaakiin laba aqraamada akridaba masaakiin baa la siin miskiin iyo faqiirna way isgalaan walahu wuxuu leeyahay sarfu amdaadin mudad badan inuu u leexiyo siiyo ilaa shaksin waaxidin hal qof hal qof waad wada siin kartaa sababtoo ah kullu yowm waa cibaada mustaqila oo gaar oo madax bannaan waaye fidyadiisana kullu fidya waa mid madax bannaan waaye hal mid hadday tahay hal qofa wada siinin baa lagu dhihi lahaaye mid walbaba hal qof waad ku celcelin kartaa wa jinsuhaa maxaa lagu bixin marka waxa la bixinayo ee fidyada noqda muxuu yahay wa jinsuhaa jinsigeedana jinsulfitrati wey soom baa waajibiyey firadana soom baa waajibiyey taasaa ugu ego waxyaabihii fitradu ku asixi jirtay bay fidyaduna ku asaxaysaa kadib wuxuu yidhi fasalkan waa dheer yahay halkaan isaga dayna maanta insha allahu tacaala sabtidu kitaabu siyaam dhammaan hadduu dadaalana axaduu wax ka gaadhi khayr intaa wixii ka dambeeya war fara badan haddii soo yahay inay su-aalihiin hoonta sooma dhamaadaan maxaad i weydiiyey maalin maalin ka dambeeyun bay su-aalihiinu ka darayaane alihii ma dhammaadaano ma soo afjarmaan ayib saailkan wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay qof muslimaa dhintay ingiriish bay ku qoran tahay dadkii ingiriiskana way diideen inaan qabriga gelinno maxaan samaynaa wixii kale idin suuragal aad samaynaysaan de roob baa soo daaymiya inay su-aalo yihiin ay lacag tahay waa ka ficnaan lahayd soo ma waxay qabrigii haddii la diiday wixii kalead ku asturi kartaan baad samaynaysaan ee wixii idin khiyaaraad idiin furan unbaad daraasaynaysaan muslimiintu rucuule lacag ma haystaan si ay waddan kale ugu qeedaan dee muslimiinta kale ha u qaylyadaan oo ha isdhex hordaan laakiin dee ingiriiskii in la aasa way diideen anu dee maxaan ka qaban karaa waxaa la samayn kara asalku in la aasay ahayd ka kale wuxuu leeyay waxaa jirta